muqadimada koobaad ee aadamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xayawaan uu karaameeyey oo waxaa weeye garashiya garaad rabbi u geliyay hadday sidaa tahay waxyaabuu aamini waxbuu rumayn waxbuu diidi waxbuu ogolaan waa fikirahaya garaad iyo garasho leh aaminay ama rumeeyey ama ictiqaaday wax saxan iyo wax khaldan iyo wax toosan iyo wax qallocsanba waa soo sidaa ma aha hadday tahay waxaa loo baahan yahay in eh, anshi iyo qawaacid iyo usuul la dejiyo taasoo aadamaha ka ilaalisa inuu khalad ka diindhigto ama waxaan saxnayn aamino suusan markaa lafiisana u kharibin ummadana uusan u kharibin intaa waxaa dheer bani aadamku waxaa la waa madaniyun bitabci haddii ilaahayna abuuray oo dhulkaa la isku sii daayay kulan baa dadka ka dhaxeeya hawl ijtimaaci baa lisu keenaysa daraasaa layskugu iman zijaad iyo ankixaa layskugu iman nolol baa la wadaagi hadii noloshii la wadaagay waxaa isuman laba ruuxu muxuu ahaayey aan isku wax aaminsanayn wix adig kula qalloocsan maxaa la yidhi nin laqmaya ma aha nin walba haddii marka dhan u citaaliyo oo nin walba dhankiisa u tooxsado xagganna aan la helin dawaabid iyo qawaacid lagu kala baxo lagu garamo waxaa weeyaan baaba iyo burbur baa ka dhacaay sidaa darteed wadaaduhu fanniga loo yaqaan cilmuljadal bay alifeen oo kutub badan ka qoreen kaasoo ka warramaya dooda waxay tahay sideeduba isagaasa marka waagi dambe la qaybsaday waa muqadimada labaadee ii raacda oo ah faniga haddaynu akhrinayno iyo xaggee ka soo jeedaa muxuuse yahay tay hore waxay ahayd baahida keentay in cilmu lmunaadara ama cilmuljadal la dejiya sidiisuba waa baahi bashari ah oo daruuri ah aadamuhu usan ka maarmayn soomaalidu waxay yidhahdaan carab iyo mxuu laba daan baa iskugu dhawo way isqoomaan way isku dhacaan baa loo jeedaa marka isku dhici fikriga ahaa waxaa loo baahday in la helo qawaacid iyo asaaliib iyo duruq la maro duruqdu marka waaga hore iyo haddaba waxay iska ahayd qawaacidda iyo wasaa'ilkani waxay iska ahaayeen hariizi ama saliiqi ah oo salafkeennu iyo fuqahadeennu omaysan baahnayn in risaalaan yarte muxuu ahaayey cisaamudiin abulkhayr uu qoray loo akhriyo maysan baahnayn saysan ugu baahnaynba in loo akhriyo muxuu ahaayey muqadima mantiqiya iyo ajruumi iyo waraqaad iyo iyo soo qabta funuunta yararka ahayd salafku omaysan baahnayn sababtu waxay ahayd wadciga dejinta baahibaa keenta baahida haddaan la qabinna waxba lama alifo lamana qoro lamana deji ayagu marka qawaaciddan waxay ku hayd bay ku ahaayeen wayna ku xisaabtami jireen qur-aankaa isticmaalay sunnadaa isticmaashay salafkeenna isticmaalay markii hawshu soo dhawaatay oo qarniga taqriiban afraad la soo gaaray ama saddexaad bilowgiisi doodihii dhex maraya fuqahadu aad bay u bateen jadal fiqi oo aada u ballaaran baa soo baxay jadalkaas fiqiga waxaa loo yaqaana aljadal alfiqi calaa ariiqati اlfuqahaءi اlmutaqadimiin wuxuu ku badan yahay kutubta salafka alimaam shaafici kitaabkiisa alum loo yaqaan khaasatan doodaha dhex maray asagii maxamed bin xasan ashaybaani haddaad akhrido cilmi baa kaga kordhahay waa dood aadishow labadooda hadda joogto fanniga mutaxabaxiriin ku ah isgelahaya marka khilaaf caali ah oo weliba muasala oo qawaaciddu ku socda oo garta markaad leedahay iyo markaaan lahayn aad kala garan baad yaa ka buuxa kutubta cardanaysad ka fahmayso jadalkii fiqiga ahaa calaa ariiqati lfuqaha lmutaqadimiin waxaa ka ah kutubu ibn lmundir alimaam ibn mundir kutubtiisa iyadna waa mithaal xay ah inaad ka hesho jadalka noocaasa waxaa kamida ah kutubta ninka la yidhaahda ibnu xasm abu maxamed ibn xasm asna waa kutub laftirkeedu haddaysan ka daray midda ibn mundir la mid ah fuqahada hore o dhan baa dhaqankaa iska ahayd waagi dambe waagii dambe waxaa loo baahday in jadalkii fiqigaaya muntashir ku ahaa fi kutub اlfiq fi kutub اlxadiid kutub اlcaqaa'id la ururiyo oo gooni loo qoro waxaa soo baxay kutub la yidhaahdo alkhilaafiyaat khalafiyaad anaga shaaficiyada kutubba-an baan ka qoro musiibo aad u waaweyn anagaana asal u ahaynoo hawsha bilownay inkastoo xanafiyadu dhahaan annagaa idinka horreey sida xaqiiqada ana kitaabka u horreeya jadal fiqia ah laga qoro shaaficiya iska lahayd alimaam aabari abu xamid aabari baa iska lahaa saddex boqol iyo taqriiban wax yar buu geeriyooday xanafiyadu waxay soo anfariireen oo ogaadeen afar boqol iyo dhowr markii la gaadhay qurabata qarni min azaban baan hawsha uga horey taas marka waa faankii madaahibta aan waba ku mashquuline jadal fiqi a soo baxay kutub leh hadda waxaa idin taalla maalan atajriid oo leeyahay abulxusein alquduuri xanafiga ah fiqi lmuqaaran wax hadda la idinku wareeriye weyahade mucaasiriintu intay bedeleen wax cusub kaaga dhigeen ay kuleeyiin fiqu lmuqaaran fiq muqaaran wax jireen waxaana tiradan waa alkhilaafiya salafku alkhilaafiyaad bay u yaqaaneen ama fuqahadeenu abubakr albayhaqi wuxuu qoray alkhilaafiyaat maca annas waaladila ah shan mujalad taqriiban oo makhtuuto ah yaa lagu sheegay wax yarna waa laga daabaco ugu yaala alimaam mundir kitaabkiisa alawsat fi اlhadyi wاsunani wاlijmaaci wاlاkhtilaaf waa maxay ko iyo toban mujalad lix iyo toban mujalad taqriiban lix iyo shan iyo toban mujalad taqriiban baa lagu daabaca isagoo naaqiso weliba qayb aan la helin maktabadda idin yaalla alimaam ibnu xasm mualafaadkiisoo dhan baa sidaa ah idan marka intaana dib u noqona khilaafiyadka noocaasa xanafiyadu kutub bay leeyihiin waxaa caansan kutubtooda kitaabka l nadar khilaafiyaadka xanafiyu iyo jadal fiqi ragga ku caanbaxay oo weliba aadka u qiimo badan kutubtuna in la akhriyo aad ka faaida caqli iyo cilmiba waa abu zaydin adabuusi ninka iskale taqwiim usuul fiq wa taxdiidu adilat shar ee usuuliga ah nadar kitaabka la waa kitaab isku dayaya inuu jamciyo annaql asaxiix oo macnihiisa ah aathaar kuma jirto fara badan laakiin macnihii nusuusta iyo alcaql asariix inuu isu keeno kitaabka shaaficiya way ku rafaada inay naqdiyaan oy buriyaan ilaa waagii uu ilaahay ku saliday wadaad la yidhaahdo abumudafar asamcaani ninka iska lahaa alistilaam fi lkhilaaf iyo alminhaaj kutub badan buu leeyahay ninkaasu ni aad u qiimo badan ahaayo labaatan sanan xanafi ahaa soddon sanna shaafici ah oo jam isku darsaday wixii wadaaduhu wadeen oo dhan yaa dambe ku fakaday isagaa baabi'iyey kitaabkiisa usuulka xataa laftirkiisu waa kutubta usul fiqi kutubta ugu qiima badan fi usul fiqi waa taqaanaan bayla tahay axsan fi usul fiqi way sida la sheego marka hoos loo dego si kastabaa noqotee xanaabilana waxay leeyihiin kutub fara badan atacliiqat lkubra yaa yaa u weyn kutubtooda khilaafiyaadka ah alkhilaaf alfiqi اljadali oo u qoray qaadi abu yacla annaga shaaficiyadu waa badan kutubtaan oo aad bay u badan yihiin xanafiyadu tasu nadar baa ugu qiimo badan tajriidku waa jiraa kutub badan bay leeyihiin waagi dambe turuq baa soo baxday aimada qaarkood le waa ariiqatu fulan fi lkhilaaf ariiqatu fulan fi lkhilaafiyaat turuq baa waagi dambe soo baxay waa la kala baxbaxay maalikiyadu dab yar shidi mahayaan ragga u awood badan waxaa ka mid a ah, ninka loon jiray eh, abulxasan ibn اlqasaar almaliki kitaabkiisa cuyuun اadila cuyuun اadila fuqahadii shaaficiyada ee ciraaq iyo baqdad kusoo koray kaabi isxaaq ashiraazi wuxuu yidhi asxaabuna shaaficiya lam yualifuu milahu kitaabkan oo kale maysan alifin taajiduuna subkii wadaadu waxay yidhaahdeen abu isxaaq aqoontiisa ka warramay ma annaga ibnulqasaar waxba u kutub masaa warqababa abu isxaaq bay weerar ku qaadeen si kastaba noqotay kitaab aad u qiimo badanoo waxir laga daabacay weeye hadda cuyuun adila fi masail khilaaf kitaab aad u qiimo badan wey almuhim kutubta waxaa loo qanaa alkhilaafiyaat ama aljadal alfiqhi waagi dambe faracaas halkaasuu ka yimid cilmiga aljadal la odhan jiray furuucdiisa saddexday hal farac baan hadda kuu sheegay markaan warku kuusoo gaabiy oo ahaa aljadal alfiqhi ama kutub alkhilaafiya farci labaad ee fannigan uu leeyahay jadalku waa jadalka loo yaqaan aljadal اlusuuli ee lagaga hadlo qawaadix اlcila iyo qawaadix اladila lagaga hadlo kutubta usuulku tifka yahay aan lahayn waa yaryahay allahuma hazali oo ka goyo musasfaha oo uu yihi baabuljadal baa loogu tegay usuul fiqiga hawshaha laga saaro oo gooyey oo u tala saartay kitaabkiisa almuntakhal fi ljadal u xilsaartay mooye in badankood marka la gaadha qiyaaska iyo cilalka la gaadho qawaadixulcilal marka la gaadho waxay leeyihiin aljadal alusuuli waagii dambena gooni u alifeen kutub madax banaan bay ka dhigeen ragga kutubta khaaska ka alifay waxaa ka mid ah alimaam imaam alxaramayn alkaafiya fi cilmi اljadal buu leeyahay abu isxaaq ashiraazi baa kamida ah, wuxuu leeyahy almacuunatu fi اljadal oo mabuucaat kitaabkaasna waa mabuuc wuxuu leeyahay abu isxaaq ashiraazi almulakhas fi ljadal waa asagu waa makhtuud lama taabicin weli waxa uu leeyahay ninka la ihahdo abu alwafa bn caqil alxambali aljadal calى ariiqati اlfuqahaa oo mabuuca madax banaanba kitaabkiisa alwaadix fi usuul fiqi muqadimada hore aljadal calى ariiqati اlusuuliyiin baa ku qoran laakiin kitaab madax banaan o le aljadal calى ariiqati اlfuqahaa buu leh nin walba marka kitaab ayuu alifay nin usuuli ah oo faqiiha oon kitaab lahayn ku saabsan aljadal usuuli ama cilmuljadal wax ka qorin waa naadir naadir wey alimaam eh, maxamed cumar alraazi oo iskale almaxsuul fi usul fiq wuxuu leeyahay kitaab le alkashif alkashif fi usuuli اlcilali wاdalaa-il waa asna kitaabka waxaa weeyaan jadal usuuli buu ka hadla risaalo yaroo aada qiimo badanoo boqol iyo labaatan bej aan ka ah. madbuuca weydu kutubtii marka usuulkii jadayga laga qoray ama jadadka usuuligaha ah, badankeed madbuuca wey aamidi baa leh muxuu ahaaye nin aan qorin waaba iska yaryahay wadaadka iskale ibnu xaaji baa iskale asagu jamciyeyba usuulfiqi iyo jadalkiisi markaynu warka soo gabagabayno baahi bini aadan baa keentay cilmu munadara in la dajiyo cilmiga oran wuxuu farac ka yahay cilmiga guud ee aljadal la odhan jiray jadalkuna saddex farac saddex fani baa ka baxdoo ah aljadal alfiqhi waljadal alusuuli iyo ilmiga hadda aynu loo yaqaano cilmu lmunaadara ama aadaab albaxthi walmunaadara aadaab albaxthi walmunaadara waa farcun can iljadal aljadal alusuuli waa farcun can iljadal alkhilaafiyaat ayadna waa farcun can اljadal intaas marka waa muqadimo yar oo iska hordhac ah risaalada waad soo koobiyeysteen baan u malaynaya sabxada toddobaad aynu wada tagno marka aan wada soconno insha allah sabxada toddobaad waxaa ku dhigan atacriif bimaadi cilmi aadaabi اlbaxthi wاlmunaadara sheekhu wuxuu marka uu tacriifin doonaa mowduuca cilmu اlmunaadara qeexidiisa faa'iidadiisa iyo asmaadiisa waadici dejiyey nisbadiisa marka culumta kale loo eego xukumkiisa sharaftiisa intaasaan wax ka dhahaynaa waan ka gudbaynaa wixii kale sheekhu wuxuu yihi marka uu tacriifinayay waa cilmu yutawasalu bihi ilaa macrifati kayfiyat اlاxtiraazi can اlkhaطأi fi اlmunaadara cilmu munaadara waxaa weeye cilmi lagu gaadho barashada ama ogaanshaha sidaad iskaga dhowri lahayd gafka markaad doodayso inaad ku gafto dooda iyo asaaliibteeda anshigeeda wadaado kale waxay ka cabiraan waa cilm yubxaثu fiihi can axwaali wadaaئif اlmutanaadirayn min xayثu kownuha maqbula aw marduuda kaasaa ka gaaban isagaana ka daqiiqsan in la yidha waa cilm yutawasalu bihi ilaa macrifati kayfiyat اlاxtiraazi can اlkhaطأi fi lmunaadara xoogow waxaa ku jira tuul mana sii caddo waxaa ka fiican waa cilmi yubxaثu fiih waa cilmi lagu baadha gudihiisa can axwaali wadaa'if اlmutanaadirayn labada doodaya murmahaya nin walba kaalinta uu leeyaha lagu ogaada markaad jid leedahay marka lagaa jid leeyahay goormaa hadal kuu furan yahay goormay xaajadu kaa xidhan tahay idan waxaa weeye in markaad gar leedahay lagaa gar leeyahay marka hadal kuu furan yahay ma u furnan waa iska khariisa abiici banaadka ilahay uu geliyey laakiin wadaaduhu inay ku nashnaashaan ay kuu nadaamiyaan bay isku dayayaan ayad wuxuu ku yidhi qolyihii ogaadeen wuxuu yidhi ogaadeenka noo soo gebiyo waa gar xajaduy soo sidaa ma in hadda laga garleeyahaybu arko hawshu aysan hadda gabi u furayn ilaahu la soo burburiyo oo uu soo aarguto dhig soo daadsho wadaadihii ama duqaydii ogaadeen soo gabiyo inuusan u jawaabi karin baa u muuqata marka waxaa waa iska khariisa ninka reemiyiga soomaaliyeed wuxuu leeyahay gartan markan hebel kuma furo hadalku waa kaa xidhan yahay waa lagaa leeyahay waa waxa ilaahay ummadda geliyo wey culamadu marka waxay kugu darayaan aadaabtii islaamiga ahayd iyo akhlaaqdii waa lagu naashnaash naashnaashka wey waxaa dhahay ayib haddii laakiin aad eh, aadaabtii usluubkii iyo qawaaciddii aadan la soconin waxaanu noqon hadan eh, waxaa weeye laba laba carab ama laba af ma kala badsaan wey caamaduna ninka uun muran badan ee indhaha caddeeya uun saa indhaha u taagunay mooda inu gar leeyahay marka laakiin ninkii culummada ahaa wuxuu gara markuu asagu hadalku u furay markuusan u furnayn marka laga garlay markaan laga garlahayn ayb marka waa cilmi lagu baaro can axwaali wadaa'if اlmutanaadirayn xaggeen ka eegaynaa min xayثu kownuhaa maqbuula aw marduuda kownihaa maqbuula aw marduuda yacni wadiifada kaalinta aada leedahay iyo hadalkaadu goormaa la aqbali oo u garyahay iyo goormo uusan gar ahayn marka waa su-aal muwajaha lagu dhihiyo su-aashaas waa wadiifa muwajaha muwajaha ma ah maqbuulo marduud idan marka qawaacid bay leeyihiin saa naxawadu qawaacid u leedahay cilmulbaxi munadarana qawaacid buu leeyahay khilaaf adu intaasaa tacriifsi ugu run intan damba ishkaal ku jiraa si aad u fahantaan min xayu kowniha mxuu ahaa marduuda aw maqbuula aw muwajaha aw hayr muwajaha xoogu ishkaal ku jira wax yar miaalino maalan waxay kuleeyihiin qolyahan cilmi baxulmadaariska leh qawaacidooda waxaa ka mid aad ah, wax ku fahmayso waxay kuleeyihiin annaqd lmashhuuru waa wadiifatun maqbuula annaqd lmashhuur waa wadiifatun maqbuula annaqd lmaqsuur waa wadiifa hayru maqbuula waxay ku odhanhayaan mancu muqadimati اdaliil mancu muqadimati اdaliil bacda ihbaati اdaliili calayha waa wadiifa maqbuula bimacnaa warkaan gabagabeeyo naqdiga mashhuurkaa waa wadiifa maqbuula waxay oga jeedaan wadaad baa hadlay afaqiih ama usuuli ha noqda masaladii dooni ha laisku hayo tay dooni ha noqoto wadaad baa sheegtay dacwo kadibna dacwadii daliil iyo burhaan buu saaray daliilkii ama cilladii bushi ku keentay ciladaasoo marka ay bushigaasoo burinhaya cilada ama daliilka naqdi burinaya idan ninka muctaridka ah ama saa'ilka ah ee hadda aanu cabiray naqdiga noocaasa uu la yimaado waxay leeyihin waa wadiifa maqbuula waa hadal gar ah ninkii dacwada sheegtay daliilkana keenay ee laga bushiyey waxaa laga rabaa in gartaa uu ka jawaabo tusaale gaaban maalan waxaad tidhi almru yufidu lwujuub amarku wujuubbuu faa-ideeyaa ilaahayna wuxuuna amray eh, in adoomaha la xoreeyo hadaba adoonkan xoreyntiisa hebela ah waa waajib baa tiri dacwadaad sheegto waa maxay alamru yufuudu lwujuub waa dacwa shaygaa dacwada mar natiija lagu dhihi mar dacwa lagu dhihi mar waxa lgu waa mudaca mar waxa lgu waa matluub kolba waa taqsiim ictibaari awooyo marka adigu aad naadir tahay farqun bayna almunaadiri wanaadir naadirku waa marka adigu wax iska baaranayso adoon dhibku haynin lagu daba taagino doodna aan ku jirin kitaabtaa ilaahay haddaan dadhex kaca wax ka faa'iidaysato ood masalo taxqiiso daliilkeedii iyo howlaheeda ood meel dhigto fa anta naadirun walasta munaadira warka waynu faana ila tahay munaadir laakiin waa markaadna ishaysaa waxaa jira marka yuqbal fii baabi اlmunaadara walaa yuqbal fii baabi annadar ayib waxaa jira naadirka laga aqbali munaadirkana aan laga yeelayn aan laga yeelayn naadirkoo kale wadaaduu leeyahy ninka naadirka baaxidka ah sac ma wanaagsano agtarkooda marka usuuyin lay ma wanaagsano inuu caam iyo cumuum xujaysto qabla albaxi can ilmukhasisi daliil caamo qur'aani ama nabawi a adoon baani marka mukhas ma jira caamka ma xujaysan kartaa mise waa maya waxay dhaheen fii baabi lmunaadara nacam waa la xujaysan laakiin fii nadari lama xujaysan karo waa rayu jumhuur usuuliyiin laakiin khilaaf waa masalada idan markaad tidhi addoonka in la waajiba lianna allaha wuxuu amray in addoomaha la xoreeyo aayad idan amarku wuxuu faa'iideeyaa wujuub nin iska wareejo wuxuu ku yidhi ma daliilka aada sheegatay oo ah amarku inuu dacwada aada sheegatayba bushaan ku keenay waxaan ku wuri maalan ilahay wuxuu hi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra hunaa waxaan haynaa amar laa yufiidu اlwujuub calaa ra'yi jumhuur ijmacna waaba lasoo guurshaay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran amarka inuu amru istixbaab yahay loo badan yahay adna maxaadna soo tiri amar walba wuxuu faa'iideeyaa wujuub idan maxaa kugu yimid bushi kan waxaa la yidhahda marka annaqd اlmashhuur waa naqdi la yaqaano caana fi lmunaadara burin baa lagu keenay daliilkaadi ama dacwadaadi النqd الmashhuur baa la waxay ku leeyihiin النqd الmashhuur wadiifaة maqbulaة fi اlmunaadara nin baa maalan wuxuu yidhi qubuuriyadu waa muslimuun alquburiya muslimuun qolyaha qubuurta caabudo awliyada barakaysta ee awliya la adeeg yidhaahda waa muslimiin buu ku yidhi hadihi dacwa liannahum ilaha illa allah wa kullu man yaquulu laa ilaha illa allah fahuwa muslimun falqubuuriyatu muslimuun warka suu dhalaalacy u qurxiy xuu qbuuriyadu waa muslimuun hadi hiy dacwa daliilkeedi waa maxay xuu yaquuluuna laa ilaha ilا الlah وكل man yaqulu laa ilaha ilا الlah fahuwa muslim النatiiجة الqبuuriyaة مسلمون haddaa intaad iska wareegsa aad tiraahdo daliilkaadu waa manquud لأnna alyahuud والnasaara yaquuluuna laa ilaha ila اllah wahum mushrikuuna walaysuu bimuslimiin ma buray daliilki ma buray idan waxaan leeyaha naqd اlmashhuur waa wadiifaة maqbulaة fi اlmunaadara idan taasoo kale oga jeedaan waxa lagu leeyahay waa cilm yubxaثu fiih can axwaali wadaaئif اlmutanaadirayni min xayu kownuha maqbuulaة aw marduuda taa waa fahanteen bay la tahay idan iyadoo maqbuulaan sheegnay iyadoo marduuda haddaan miaal keliya ka bixiyo aan ka socde tii way haddaan sheegna naqd almaksuur waa wadiifaة marduuda aw غayru maqbula fi اlmunaadara naqdi maksuura wuu ku iman doonaa risaaladan ku sharxi doonaa in sha allahu tacaala laakiin hadda amilo weeye waxaan u jeedo naqdiga maksuurka wuxuu yimaadaa ninkii mustadilka ahaa ama mujiibka ahaa ama mucalilka ahaa marka aad ka tagta daliilkiisii waصfi muhiima faaid muhiim ah faa'iida muhiim ah waxaa tiri maalan cumar iyo zayd in la dilaa waajibi limaada lianna wuxuu dilay wuxuu dilay musliman mukaafian bihi ruux muslima oo u asaga ayuu dilay fakulu man qatala mukaafian lahu yuqtal fazaydun wajaba qatluhu markaasaa lagu busho waxaa la ruuxa muslimka ah ee qisaasta iyo xuduudda ka fila muslimiinta muxuu dilhayaa muslimiin mukaafiiina lahu soo idan ka jawaab baa lagu dililkada waa jaban yahay idan markaas waa wadiifa maqbuula wuu yahay waana wadiifa maqbuula waa naqdi mashhuura naqdi maqsuura waxaad oga dhigi kartaa haddaad tiraahda marka man qatala muslima mukaafian lahu cudwaana wajaba qatluu anu aan dhaho oo lafdigii marka cudwaana uu ka tago ninka muctaridka ah maala waxaa zayd yajibu qatluhu lannahu qatala muslima mukaafian lahu cudwaana wa kulu man qatala muslima mukaafian lahu cudwaana yajibu qatluhu fazaydun yajibu qatluhu baa maala ictiraad baad igu keento waxaa tidhi muslimka iyo amiirka xuduudda ka fulinhaya mujrimiinta iyo qisaasta fulinhaya wuxuu dilaya muslima mukaafian lahu haddaba fazaydun laa yajibu qatluhu idankan waxaa lena waa naqdi maksuura hayruhu maqbul liannaka taragta markaad ibushinaysay waxaa ka soo tagtay wasfi iyo jus-iyo ah fii daliili oo ahayd cudwaanan way fahanteen soo ma cudwaanan waxaan ku saarahayaa ninka xad fulinahay muctadiba mise waa muxsin ninka nin qisaasanaya faqad jacalna liwaliyi sulطaanan falaa yusri fi اlqatl idan xaq buu leeyahay laakiin adugu saad ii gaado caamadana aad aad igu dirto waxaad ka booday cudwaanan idan maxaa la yidhi annaqd اlmaksuuru waa wadiifaة marduudaة fi اlmunadara wuxuuna yimaadaa markaad ka tagto faa'ida fii kalaami اlmustadili dheefna ku leh natiijada iyo xukunka ay fahamteen baan u malaynaya idan idan waa wadiifa marduuda iyo waa wadiifa maqbuula saasaa looga jeedaa idan munaadaro waxay ku baraysaa gobannimada dooda marka warka lasoo gebagabeeyo hawshu ma aha rag baa la iska dhacashaaye inaad si usluubo wax ku socon kara aada la timaado baa looga jeedaa sheekhu marka tacriifka uu sheegana waa khayr kaa aan kuu sheegana haddaad ku darsatana dhib male inaad fahanto maa muhiim ah wuxuu ihi marka u gudbay mawduuca munaadarada tacriifkeeda wuu kuu sheegay marna munaadara waxaa loo tacriifa ka cilmin mustaqilin oo waa tacriifka ku qoran marna waxaa loo tacriifiyaa kalficli wاlxadaث aljaari bayna shaksi waaaakhara waa muxaawarada caadiga ah wa alkalaam اlmutaradid bayna shakhsayni faakar marka waa iska muxaawaro iyo munaadaro markaa falkibaa tacriifinaysa iyo dhacdadii marna waa mustalax lagu talagalay laqab magac u ah mustaqil ah wax lagu tacriifin ma aha munaadaradii min xaytu alwadc allugawi ee waa waxay waa iyadoo ah laqab licilmin wa fanin mustaqil wuxuu ku yuri sheekhu mawduucuhu waxa wa alabxaau alkuliya alabxaau alkuliya hadda laba midaal baa kaasiiye waxaan ku soo niri sooma annaqd اlmashhuuru almashhuur waa wadiifaة maqbula fi almunaadara wالnaqd اlmaqsuuru wadiifaة marduudaة fi اlmunaadara idan waa baxi kuli a lanna waa qaacido gud baa loo jeeda waxaa soo hoosgeli juزiya saadata alfaacil marfuuc ma baxi kuli aha mise waa qadiya juزiya markaad tirado alfaacil marfuuc wey fi naxwi aad tiraahdo jamiic alamila oo faacil ku yimaada meesha soo geli almucayanaat aljuziyaat asuwar jaa zaydun iyo allahu tacala iyo qaala rasuuluhu waxoo dhan baa imanaya so sidaa maaha kulli waa faacil baadi marfuuc waxaan lagu siiyey qaacida kuliya baxi kuli ah annaqd lmashhuur wuxuu geli daliil xadiii ah wuxuu geli daliil kitaabo qur'aaniya wuxuu geli daliil ijmaaca wuxuu geli qiyaas wuxuu geli istilaalka caadiga aad ku taqaaneen aakhirka usuulka yacni marka waa qaacida guud wey waxayna gelaysaa juز'iyaad iyo suwar iyo amila ku iman khaas ah tajri bayn almutanaadirayn alabxaaث اlkuliya ay alqadaaya اlkuliya aw alqawaacid اlkuliya aw alqawaanin alcaama waxaa loo jeedaa alictiraadaat wاlajwibة alati taqacu bayna اlmutanaadirayni min xayثu kownaha muwajaha maqbula aw ayr maqbuul waati haddaan soo miaalin waaan intaa ina caddoon lagu noqonayn ba ila tahay gabagabadu marka cilmu lmunaadara iyo cilmu lmantiq baa isgalaangalo haddee wadaadda waxay dhi intaanaan risaala la ahrin ma risaalo yaroo mantiqa lasoo ahriyo risaalada mantiqa waan ahrin doona insha allahu tacala haddii aan jaanis hello ilaahayna na waafajiyo laakiin mantiq wuu yar adag yahay munaadadu waxaa ku lifaaqan oo ku laban hawla diineed aayada iyo axaadii iyo amil iqood fahmaysa iyo hawlaha ku naban ardaygu marka inuu fahmo way u sahlan tahay cilmu eh, albaxi walmunaadaca laakiin bahalkan mantiqa waa geeda meel fadhiya dhagaxyo wey marka durba inaad la qabsado ay kugu adkaa ninkii laakiin buubaheeyey cilmu lbaxi walmunaadar risaale ka akrista eh, sulma munawraqa asagaa kaxaysan in yaroo marka un kuliyaadka iyo jusiyaadka kulli iyo kulli howlahan baad kala saarsaaran wixii dambe qiyaaskuna waa qiyaaskii caadiga ahaa ay kuu bedeleen qiyaas tamhiilki fi lusuul unbay qiyaas mandiqa iqtiraani istinaai kaaga dhan kugu qaybiya almuhim tanaa ka fudud ayada hadaad wax ka fahanto mandiqana waxbaad ka fahmi ayadoo sidaa haddana waxaad ogaataa culumtu dhammaan way isu adeegtaa cilmi cilmi kale ka adnaba ma jiro cilmu mandiq fanni walba u adeegya asaga funuunta u adeegi cilmulbaxi walmunaadara funuuntao dhan baa kaalmay culumtu waa isu adeegaan col islama ah in layska horkeena xun mooyeene culumtu waa iskaalmaysaa oo isu adeegta hadda cilmulmantiq hawshiisa u muhiimsan waxaa lagu baaraa waad aragteenoo sida shayga majhuulka see loo gaadhaa dariiqee shayga majhuulka lagu kashfiya ama lagu qeexa ama lagu caddeeyaa altacriif wadaliil see wax loo qeexaa see loo carifaa loo caddeeyaa loo sharxaa ayay ku mashqulaan wuxuuna baaraa un axwaalu tacriifi waddaliil in yaroo qadaayaadka u dambaysiya ashkaashaba mooyee isaga dhaba waa tacaariif cilmi manta wax yarba mooyeen waad aragteen baylata laakiin hunaa markaad marayso cilmu اlbaxi wاlmuraad wuxuu dhammaystirayaa mantiqi mantiq wuxuu ku barhayay kayfa tucarifu الshay seed shayga u qeexi qaabkeed u caddayn shaygii majhuulkaaseed macluum oga dhigti oga dhigtaa tadaakhul iyo tasaawi iyo tabaayun iyo mukhaalafaad iyo hawlaha cilaaqaadka nisabka iyo ashyaada udhexeeya howluhu kugu barahaya fannigan laakiin waxaad ku ogaan tacriifkii qeexidaad qeexday iyo daliilkii aad sheegtay ma saxanya mise waa khaldanya ma tacriif saxanbaa ma tacriif khaldanbaa daliilku meesha ma qaban karaa mise maya ku ogaanaysa jadalkii usuuliga ahaa cilmulbaxi qayb kamida wey cilmigan qayb kamida wey labadooda kana caamsan cilmulbaxi walmunaadara uu ka caamsan yahay dhammaantood mandiqa usuulka jadaliga khilaafiyad kasagaa ka caamsan waa fanni guudo meel walba gala haddaad fahanto meel walbaad kaga shaqaysa aljadal usuuli wuxuu ku barakeliya kayfiya taqriir xuja sharciya xujada sharciga a seed u qutamin lahayd buu iyo xujada sharcigeed qotomisay daliilkana aad u yeeshay ah, shubaha ku imanaya qawaadic siad uga difaaci iyo tartiibka adilada cinda tacarud siad kala eh, rajixi lahayd hawlahaasaad ku baranaysaa waa hawl yar adila sharciga khusayso yar waa daaqad kamida min cilmi اlbaxthi wاlmunaadara labaduna waan soo sheegay inay guda galaan jadalka guud waxba yaanan kugu dhibin faaidatu wuxuu yihi sheekhu ku yidhi idhaaru sabab alcismati min alkhaطأi fi اlmuxaajati faaida cilmu اlbaxi wاlmunaadara waxaa weeye in sawaabku uu caddaado bayna almutanaadirayn murankii dhannaa een wadnay iyo dagaalkii inuusan noqonin xoog doofaar lagu eriyey ama xoog dhaanta lagu tuma uusan noqonine midho iyo xasila laga helo xaggana aad lagaa ilaaliyo inaad ku gafto dooda waxaa ka kooban inaad tiraahdo faaidadu cilm almunadara waxaa weeye xifdu الdihni can اlkhaطأi fi اlmunaadaraat waa xifdu الdihni can اlkhaطأi fi اlmunaadaraat aw اlmunaaqashaat meeshu uu ku ahaa cilmu lmantiq aad soo tirahdeen waa xifdu الdihni fi اlkhaطأi xifdu dihni can اlkhaطأi fi اlfikri so sidaa ma in mantiqu warkiisu marka lasoo koobo kan waxaa weeye xifdu الdihni can ilkhaطa'i fi lmunaadara waa in doodan aan doodayn inaad ku gafto ood asxaabteedii gafto iyo wadooyinkeedii laga ilaaliyo qawaacidiisi baa lagu siinaya fawaa'id badan buu tirinaya idinku dareersada waxay leetahay intaas ragga hadda u dhardhigtay aadaab albaxti ani intaa ay weydiin maayaan cilmigu asmaa badan buu leeyahay asmaadiis waxaa ka mid ah cilmu lmunadar waa la yidhahdaa cilmu nadar waa la yidhaahdaa cilmu aadaabi albaxth qawaaniintii baadhitaanka baxigan hunaa almubaaxata looga jeedaa waxaa kaloo la yidhaahdaa sanaacat tawjiih sanaacat tawjiih qaabkii wax loo hagi ama loo kala hagi wararka iyo qawaacidda iyo adilada wuxuu gudbay sheekhu waadica dajiye waadica la dajiye ka cilmin mustaqilin baa loo lahu qawaacidu wa abxaau baa loo jeedaa wadcigii horama ka dambaa laga hadlaaya bikayfiya macruuf u alana almowla w rukndiin alcamiid اlxanafi sanafa fiih kitaabah musama biirshaad fi ljadal wadaadkii wadaad waxaa weeye faqiiha oo xanafi ah oo usuulia oo jadali oo khilaafi ah tii buu geeriyooday kutub badan buu leeyahay kutubtiisa oo dhanna inta kulley anu aan arkay taraajimtiisa markaan fiiriyey waxayn ku saabsantahay munaadaro iyo jadal iyo howlahaas baabkaasa alla u furaan malay kitaabkiisa hadda caanka ee fannigan ku caanbaxay waa kitaab loo yaqaana alirshaad fi cilmi اljadal weli lama taabicin waxaa ka mida kitaab uu leeyahay annafais fi اljadal wuxuu kaloo leeyahy kitab la aariiqa alcamidiya fi اlkhilaaf oo khilaafkii fiqiga ku saabsan aariiqa alcamidiya fi اlkhilaaf wadaadka marka ayaa waadica cilmiga risaaladaas alirshaad fii cilmi jadal buuna ka qoray ku saabsan cilmu lmunaadara jadalka guudme waa jadal almukhtas bilmunaadara wadaadka kunyadiisu abu xaamid baa la yidhahdaa magaciisa o dhamaystiran waa moxamed ibnu moxamed ibni moxamed asamarqandiy alxanafiy alfaqih kaana imaama fi lusuul wاlkhilaaf wاlfiqhi baa la sheegay nin dabci wanaagsan oo akhlaaq badan oo mutawaadica oo cibaado badan oo zaahida lagu sheegay tarjamo kuleh fi kutub taraajim wafiyaat alacyan ibn khalikan tarjamo kuleeyahay shadaraat اdahab fi akhbaari mxuu ahaa man dahab ibn acmaad alxambali tarjamo kuleeyahay alimaam dahabi siyarkiisa iyo taarikhu islam labadaba wuxuu kuleeyahay tarjamo kutubtao dhan buu kuleeyahay alimaam dahabi waxaan jeclaysta hadal u leeyahay ad qiimo badan markuu u tarjumaysta wadaadka wuu weeraray dahabi waxma cafiyo hawlo yaroo marka taxliil oo sadr ama laba sadr ah oo wadnagoyn uu leeyahay markuu ka hadlay cilmigiisii iyo ariiqadiisa wuxuu yidhi walaysa cilmuhu mima yurshidu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala wdaari اlaakhira walaa huwa min cudaة اlqbri faاllah mustacaan bu warkiis waad fahamtay mar malay mise waa laqbeeya wuxuu ihi walaysa cilmuhu sheekhan cilmigiisu ma aha buuri mima yurshidu ilى اllah ilaahay cibaadadiisa iyo diinkiisa iyo aakharo waxyaabaha kugu hagay ee kugu hadiyay cilmigiisa kama tirsana buuri wuxuu ihi wadaar aakhira daarta dambe wax kuu geyno dee cibaado khayr badan iyo ka heli maysmu hawshaan laakiin dood iyo waxaad ka badanaysaa afmaalnimo balaayo waxaad noqon xirxiirahaya ninkii fooda isgeliya ma dhulka dhigahaya dhuldhiga hade aakhar wax badan ka tari maysoog hadda wuxuu ihi huwa min cuddati اlqabri cilmiguisuna cilmiga loo diyaar garaysta qabriga su iyo miisaanka ma ahabu fallahu lmustacaan buu kaga dahbi warka waxaa weeye waa nin wax u tarjamaysta wadaadaha loogu jecel yahay waxaa lagu yaqaanaa insaaf iyo cadaalad asaga inta qiyaastiisa aqoontiisa nin walba uu qabto ayib ninuu ka cabsada mooye nin wuxuu yidhi kitaab hebel baan ugu tarjumaystay inuu wuxuu yahay aan sheegan waan ka cabsaday laakiin maadaama hadda uu dhintay xor baaana foodan gelin lahay nin boqoro weeyo oo xilligiisu joogay tuulana haystay oo faasiq ahaabuu u tarjamaystay marka wuxuu yidhi waa nin kan ah, waa nin xikmada ku fiican waa nin uu ka baxay mana amane mana cahay kitaab kaloo marka yuu qoro wuxuu yidhi midkaa wuxuu yidhi shaydaan buu ahaa laakiin waaga haddaad dhim xataa u dhihi weyday lama dhihi karin buu i ninku seeftiisaa banaanka taalla almuhim dahabi nin noocaasoo aad u qiimo badan inkastoo ardaygiisa ibnu tajdiin subki ibnu subki uu aada u weeraro oo aad u ogolo haddana nin wax u tarjamaystoo ka fiican inaad arkaynin baan u malay si kastaba noqoto wadaadkaas cilmigiisa uu qoray ee jadalka ah lagu weeraray oo lagu galay ariiqadii horu bedelay fuqahadu waxay ku doodi jireen iyo usuuliyiinta hore calaa ariiqati alinsaaf xaqdoonnimo dadka wuxuu baro kitaabkiisa ku baray jadalka ku dhisan cala alxiila waalmukhaalata in laisgaado oo faysha la isgooyo oo goobta aad ka dhaqaaqdo un garta helay bikaldi nadari ma saxan tahay mise ma saxnid waxa aad difaacda xaq miya mise ma ah wuxuu ku barahaya adoo gar la-aan haynin inaad wixii ka dhigto xaq saad u wado wadaadkina feer aad geesaa u dhigto aafada marka lagu haysto wadaadka waxaa weeyaan jadal noocaasuu bilaabay marka waa jadalka loo yaqaana aljadal calaa ariiqati alfalaasifa walmutakalimiin ka lagu haysto badaa jadal iyo munaadara ku dhisan calaa usuuli alfalaasifa walmutakalimiin oo ka fog jadalkii fiqiga iyo kii usuuliga iyo kii mark insaafkii ku dhisnaa cadaalada taasaa lagu weeraro lagu baabi'iyey sidaa darteed sheikhulislaam ibnu taymiya kitaab buu ka qor loo yaqaana tanbihu rajul caaqil muxuu ahaa ilaa tamwiih aljadl baail laba mujalad wey waa kitaab aad badan aad bu u weeraro aad bu marka kitaabka markaad akhrad xadiis ibnu taymiya waxaan jadal ahaynba muusan aqooninba fannigan wadaadku wuxuu samaynhaya wadaadihii jadriinta wuxuu ku dhigay mutakalimi falasif iyo wadaadkan ardadiisii xertiisi wuxuu radinayaa kitaab layidhaha alfusuul fi ljadal wanasafi ulah ninka nin ka dambeeye wey ninkan muasiska ah wadaadkii mantiqa iska lahaa isaaquuji baashaa dhihi jirteen wadaadki lamxu magaciisa athirudiin ayaa la yaabay kitaabkan uu leeyahay camiidi kadibna wuxuu qoray risaale naqdi ah oo loo yaqaan alqawaacid aljadaliya risaale yar ayada inaad fahamto waxay kugu qabanaysaa waxaamana dhowr sano wax yar weeye wadaadku wuxuu laftiisa musiibo ah marka risaale yar buu qoroo loo yaqaan alqawaadix aljadaliya wuxuu yihi waxaan ugu tala inaan ku dumiyo usuushii wadaadkan camiid alcamiid alxanafi risaalsi alirshaad fi ljadal wuxuu dhan buu baabi'iyey risaale yaroo sagaashan beej ba aan ka badnayn taqriiban laakiin waa mabuuca waad raadsan kartaa haddii aad u baahataan u dira mxuua baalkii jinkaha wax loo diri jiray google u dira ha waad helaysaa waxaa la alqawaadix aljadaliya liasiradin alabhari culummadu marka halkaas marka la marahayo faa'iido muhiim ah wadaadka taxaqiijiyey kitaabka tanbihu rajul caaqil sheekh islam tami uu leeyahay sheekh cali bn maxamed alcimraan iyo wadaadka la socda mxuu ah hebelkaa shamsi maxamed casiis shamsi waxay yidhaahdeen intaan ognahay waa kitaabka u horeeyey ee lagu naqdiyey lagu radiyey ariiqa almunaadara almabniya calaa usuuli alfalaasifa walmutakalimiin jadaligan maqluudka ah ee jadalka maqluudka ah ee aafaysan ee baa kitaabka u horeeyey lagu naqdiyey khata wey hawsha in la garaajo u baahanta waxaa ka horreya shekh islam taymiya inuu arkay inuu sanadkan isaga u taallaaye alqawaadix aljadaliya liatiradin abhari baa ka horeeyey leannu ninkaas lixdan iyo soddexda meelahaas ayuu geeriyooday shekhuislam waa todoba boqol labaatan iyo sideed quraabata waxaa u dhexaysa conton eh, sano sideed sano wax ku dhow marka asagaa ka horeeyey laakiin kitaabka eh, atirudin alabhari alqawaadix aljadaliya waa taxliil xaggana raqiiq oo adag inkastoo usuusha faniga uu dumiyey amaa sheikhulislam ibnu taymiya kitaabkiisu waa ariiqadii lagu yaqaanay inkastay ariiqadu ariiqa adag tahay oo la hadlaysanin mutakalima ah ama faylasuuf ah aad ka bixi baabkii fiqiyaadkii yaxrumu yajuusu yukrahu laga tegay haddana waxaa weeye waa fani aad fahmi karta wey adu wadaadkaasaa muaso waadica sharafta cilmigu waa cilmi shariif ah intaan waxaan ka boda nisbada ilaa hayr min alculum hada alcilmu axad lculum alcaqliya axad lculum alcaqliya oo markaa maxdi ma ahee waa culumta caqliga bimacnaa ee ku cuskan naqliga naqliga cuska weeye lannu jadalku sidiisuba waa khariiza bashariya hase ahaatee marka la fiiriyo ma naqli baa la ictimaada mise caqli awoodda u badan la cuskan baa caqli ah waxaad isticmaalayso waa caqli naqli baad ka fiiran dulduleel unbaad ninka hadalkiisi iyo iyo go-aankiisi ka raadin aaladaad istikhdaamaysad adeegsanna waa caqliga saasoo le waa culum caqliya laakiin markaad timaada jadalkii fiqiga iyo ku usuuligaha ah ma aha caqli baxti wuxuu isu bedelayaa caqli mustanid ah ilaa ilaa naqlin xukumkiisu waa wujuub kifaaya uu sheekhuu yidhi wadaadaas sidaa qaba hadda waxay dhaheen cilmu eh, aadaab اlbaxthi walma in la bartaaye ama la istikhdaamo waa waajib kifaaya ah, maya qole waxay dhahn waa mustaxab qole dhh waa jaa-is sheekh maxamed amin wuxuu rajaxay haddii asaaliibtii iyo faniga la maro lasaana loo barto ujeedaduna ay tahay adeegsata u kaalmaystay xaqa caddayntiisa iyo aqbalindiisa in marka lagu keeno waajib kifaaya in la yidhahda baciid ma ahabo adu waa mustaxab waa jaa-is iyo waa kifaa'i saddexdaa war baa ku jirta cilmi shariif oo qiimo badan weeye sharaftiisuna waxay ku muuqanaysaa culumtao dhan buu u shaqeeyaa funuun badan kutub badan baa laga alifay risaaladana kamida ah. cabdidiin liiji saxib almawaaqif ninka iska lahaa ibn xaajibna sharxay kutub kitaab baa soonoo ka leeyahay marka xataa mucaasiriintu kutub bay ka qoreen sheekh maxamed shanqiidi risaale fiican buu leeyahay adaab albaxth walmunadar la yidhaahdo oo laba qaybood u qaybsan muqadima mantiqiya iyo muqadima ku saabsan fii cilmi almunaadara sheekh maxamed muxidiin cabdilxamiid risaaladaasna qiima badan boqol bee jure leeyahay risaale fi adaab albaxth walmunadar aad u qiima badan inkastoo akhdaaleeda marka hore ayadaan rabin aan akhrin laakiin khataeeda wuxuu noqday tasxiifkeeda aad u batay wayna yar weyn tahay oo baryahan kitabta dhaadheerba waa laga soo taaganya aduu rasaa'il fara badan baa laga qoray marka tan yarta haddii aad fahamto wax yar baa kaa maqan usuushii fanniga iyo furuuciisii wax muhiim ah in la tilmaamay hal mas'alaan ku arkay taasna gadaal baan ka tilmaamay waa kitaab naafic ah. wadaadka mu'alifka qoray caalima oo culamadii dowla cumaaniya ku jiray oo macruuf uu ahaa imaam ah usra cilmiya cariiqa ka dhashay marka eh, magaciisuna waa axmed mustafa ibnu khayl arumi sabxada tobnaad baad ka fiirin kartaan dhiba malaha eh, alxanafi kutub badan buu alifay kutubtiisa waxaa u qiimo badan oo loo jeceliya kitaabka hadda maktabada in miftax daar sacaada oo uu kaga hadlo funuunta culumta waxay kala yihiin cilmi walbo muslimiintu ay leeyihiin ama dunyawi ha noqdo ama diini ha noqdo wuu tacriifin usuushiisii qayxidiisii arkaantiisi kutubta laga alifay mukhtasaraadka mutawalaadka kitaabka mxuu ahay mutawasidka kulli wuu sheegaya wuxuuna ka soo dhegtay fikradda kitaabka la yidhahda mxuu ahaa irshaad اlqaasid ilaa asna اlmaqaasid ninkii iska lahaa wadaad ibnu ikfai la odhiyo abiib aho shaafici ah uu leh almuhim kitaabkaas u qiimo badan ashaqaa'iq annucmaaniya fi culamaai dowla cumaaniyana wuu leeyahay kutub badan buu leeyahay risaaladana ka mid nin qiimo badan oo fiqi lagu tilmaamay buu ahaa iyo iطilaac lagu tilmaamay taash kubraasada waxa looga jeedo hoostay ku qoranta haddaan u sharxima intaa iska sharxada marka dhib malahaan risaalada marka ahriyo intaa yarta ah, matniga ah. matniga haddee sheekhu weydiin badiyoo dhowr nooc buu ka dhigay midkan kale gogo ee mujaza ah. baa idin run u malay soo sidaa maaha ee ka bilaabanhaya soddon iyo labo leannu meelo banbanaan buu oo aad wax ku qorqorato oo ku feegaarto marka haddaad ka mashruuxa iyo ka muxaqaqa tagtood kaalmaysatana khayr wey kuwaa laakiin tacliiqaadka inaad meelahan ku qorataanba yaa u fiican markaan usoo gudubnay risaalada halkaan aan usoo gudubnay waxaan leenahay kullu dacwa oo wax walba oo la sheegto muranna ka taagan yahay daliil buu u baahan yahay marka warka lasoo gaabsho kullu dacwa yunaazacu fiiha laabudda fiiha min daliil waa muqadima aan muran lahayn wax walba oo la sheegto oo la isku hayo ama anu aan sheegto ama keyrkii ha sheegtee muranna ka taagan yahay laabudda fiiha min daliil waxaan oga jeedaa daliilka wuxuu noqon karaa daliil naqli ah ama wuxuu noqon karaa daliil caqli ah dacwadaas iyo mudacaha aad sheegatay daliilku u baahan yahay wuxuu noqon qad yakunu caqliyan waqad yakunu naqliyan daliilku hadduu naqli yahay aad keentay waxaa lagaa rabaa almatluub fiihi asixatu haddii daliilka aad keentay u yahy daliil caqli ah almatlubu fiihi alsaraaxatu wa bayaanu xujatih intaas waa muqadimaad asaasi ah meeshu dooni ama falsafo aan ka hadallo ama fani qur'aani ah iyo culumu tafsiir ha la joogo ama baxi xadiidi ha la joogo mid fiqi ah mid kalaami ah meeshaa doonta joog nadariyaad falsafiyo iska hadda xadiia ha noqoto nin walba wax sheegto hor daliil baan ka rabnaa qul hatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin daliilka aad keentay ima an yakuuna naqlan wa ima an yakuuna caqlan haddii uu naqli yahay oo waxyaabaha la kala wariya uu yahay waxaan kaa rabnaa oo maluub ah sixatuhu bayaanu sixatihi yahay daliilku caqlina waa inuu yahay sariix awhaam iyo muxuu ahaayey maskax fallow kugu dhacay iyo stares kugu dhacay inaad annaga nooga dhagta caqli saxan iska ilaali warka waad fahanteen baran male caqli sariixa waa inuu yahay xaggana aad cadayso xujadiisa waxaan caqliba ahayn baad waxaad ka dhigi kartaa daliil oon caddayn aafadu marka halkaasay ka timaadaa sidaa darteed qaaciday leeyihiin wadaadahan eh, cilm baxth ulmadaar waxaa leeyahay in kunta naaqilan fasixatu wain kunta muddaciyan fadaliil fadaliil in kunta naaqilan fasixa aw muddaciyan fadaliil haddaad wax soo guurinayso naqligan sixaa laga rabaa sanadkan iyo hawshan iyo tiirinta haddaad wax sheegato waxaasaa dhacay iyo waxaa ma jiro iyo wuu jira aad tidhahdana baa lagaa rabaa waxaan kuugu daray daliilka ima yakuuna naqlan aw caqlan hadduu naqli yahay falmalubu fiihi asixatu hadduu caqli yahay falmalubu fiihi asaraaxatu wa bayaan alxuja halkaa markaad gaadho ahlulbidac maxay ku afadeen ahlulbidac iyo falaasifo iyo mutakalimiin dhibku xaggee oga yimid iyo shiico iyo shayaadiin badan oo adduunka rogay wuxuu oga yimid labadaa qodob naqli mawduuca oon sugnayn nabi maxamed baa meel isku asxaab iskugu yeedhay cali ninkaan becala gelin waa gaal buu yidhi bay ku warinhayaan ruuxan muxuu ahaa waxaan jirin oonsan lahayn nas baa ku yimid imaam imaam cali oo jeli ah ninka khilaafana waa gaal iyo me waa faasiq bay isku hayaan iyagaa ka murmaayo wanaskan jeligay waayeen saxaabadu muxuu ahaa oy caaisho weydo oo abubakar waayey oy ansaari muhaajiriin waayeen marka aafadu waxay ka imaanaysaa imaa min naqlin hayri saxiix wa imaa min caqlin hayri sariixin caqli aan jirin xadaanii rabbi xadaanii qalbi can rabbi war hawsha maxay ahayd caqli aansan lahayn iyo naqli aansan lahayn dhibku halkaasu ka yimaada haddii aad inta badan ku socoto naqli eh, saxiixa iyo caqli sariixa wax badan baa kuu hagaagi ismana tacaarudahaya waa meeshuu yiri sheekh islam mutami laa yuujad naqlun saxiixun yucaariduhu caqlun sariix kamaa laa yuujad caqlun sariixun yucaariduhu naqlun saxiix abadan waa laba dayloo iskaalmaysa walxaqu laa yatacaarad wاladilatu laa tanaaqad laakiin markaan waxaan daynaa ah dil nooga dhigto oo caqli faasida aad ah, sariix iyo xujo ka dhigto aafadu markaasay iman inaad ifahanteen bay la tahay idan intaa waxaa ii dheeroo idinku dari insha allahu tacaala dacaawada mataalibtu adilada laftarkeeda waad iska fiiri wahaabiyadu baryahan dambe sadxiya ka bixiladahay marka in khadka wax laga bedelo bal hoos loo yardogo dantaa ku jirta malaynaya ayib labaatan sano iyo soddon sano baa lagu gaardanhayaa buluqulmaraam iyo iyo riyaad saalixiin iyo cumd axkaam horena looma soco ayib aafadu waxay ka timi marka culumta nadariga ama cafwan naqliga ah in culum nadariya lagu daro oo culumtan kalaamka iyo jadalka iyo munaa la daraaseeyo liyustacaan biha aan loo daraasayn xaq lagu dumiyo way wanaagsan tahay wax badan bayna idinka anfacaysa marka warka soo gabagayay mataalibta iyo dacaawidu daliilka iyo burhaanka iyo xujada loo raadanayo waanun fiirinaysaa madaalibtii dacaawadii saddex midun bay noqon matlab iyo dacwo daliilka lagu sugi karo u daliil caqli ah ama daliil naqli ah ama murakab minhuma almaaalib wadacaawa maaalibta iyo dacwooyinku bimacnaa sheegashada iyo axkaamtaan ka hadlayna maalan waxaan ihi allahu mawjuud wujuudullah hadda waa dacwo ama waa matlab aan aan sheeg ilahay wuu jiraa baan idhi jiridda ilahay waxaan ku sugahayo waa daliil caqli ah ama naqli ah ama labaduba yaan murakab ku dhihine labadoo inay galaan oo lagu soo daliil naqli lagu soo sidoo kale daliil caqli lagu soo idan mataalibtu marka laga fiiriyo almataalib biاnisbati ila aladilati wاlxujaji wاlbaraahin saddex bay noqotaa marka warku kuu soo galay madlab iyo dacwo lagu sugahayo bidayayn naqliyin madlab iyo dacwo lagu sugi karo bidayayn caqliyin oo daliil naqli uusan geli karin iyo madlab labaduba ay wadagalaan ka shaqeeyaan miaaluhu ka koobaad madlab iyo dacwo aan lagu sugi karin bidaliilin naqliyin waxay ku miaaliyaan wujuud ullah yimid maanta adoo wahaabi bawdya gaaban oo ku yidhahdo ilaahay ma jiraa mise ma jiro odoo tira ilaah wuu jiraa ma daliil bu ku waxaa tiri qaala allahu war allaha laftigiisaan isku haysanaay aayadda iga dayso maba rumaysneed maxaad qaala allahu tacaala iyo qul huwa allahu axad allahu samad murankaba ka taaganya bu ku leeya xageed allahu samad goormaa la gaadhaa warkay waad fahanteen baan u malay maaha inkirsana xasaan ka daro baryaha wuxuu bilaabay hawli <laughs> dhahaan baan ka baqaahaya miaal baan oga jeedaa ninkii mulxidka ahaa eed ka niqaashaysana waxaa ta waa ilaahay wujuudkiisu waa haabit waa allahuma wujuud baa ta daliilkan bu ku yidhi daliilka aad ku sugayso wa tacaala iyo jiridiisu waa noqon karaa keliya daliil ee caqli ah haddaad tiraada daliil naqli ku sugahayaa waxaa ka dhici dawr dawr baa ka dhici maxaa y ilaahay subxaana kitaabkan iyo iyo naqligan sugnaan mahayo mana asaxay ilaa ilaahay uu sugnaaday jiridiisa ay sugnaato ilaahay ma sugnaan karto ilaa ayada loo daliishado aayaduna daliil ma noqon karto ilaa ilaahay uu eh, jiritaankiisa u sugnaado ma fahanteen warkayga idan meeshu maxaa ka dawr dawrkii sabqiga ahaa ama taqadumiga ee mumtanica mustaciilka bilijmac baa meesha ka imanaya ma yatawaqafu wujuuduhu aw sixatuhu calaa wujuudi hayrihi idan ilaahay wujuudkiisii waxaad ku sugaysaa bil aaya aayadduna waxay ku asaxaysaa biwujuud illaah idan wujuud illah waxu ku asaxayaa bil aaya idan waa fahamte waa la is wada haystaa dowrkii sabqiga ama taqadumiga meesha ku jira waa mamnuuc lama ogol dowrka shardiga ah ama macigaa la ogolyaha waa asaxa mutadaa'ifayaadka kalubwati walbunuwa oo kale ninkan magaciib waa wiilkaygii aduguna waxaa ti aabihii baan ahay baa tiri aabanimadkaada sugnaan mayso ilaa ay wiilkan bunawadiisa wiilnimadkiisa wiilnimadna sugnaan mayso ilaa ay sugnaato aabbanimadkaada tanoo kale dhib waa mutadaayifeyn waa iska ictibaari waxbaa la isku idaafeeyo waxa shardiga mashruudkuna waa dhib laakiin dhibka waxaa weeye midka tawaqufka ah hayga shayga kale jiridiisu ay ku xidhan tahay wujuudiga kaasoo kale lama ogole doog loo yaqaanaa ayb idan wujuudullahi wixii la halmaala waxaad ku sugi kartaa mataalibta iyo dacaawidaasi biladilati alcaqliya waxaad leedahay ilahay inuu jiro waxa uu daliila mawjuudaadka mawjuudaadkan inay is abuureen iyo in la abuuro wax u ma jiro haddad tira is abuura inaad beenataadaaba is ogba inay is abuureen inaysan jirin adaaba ku idan waxaa abuuray ayrkood baa abuuray ayrka waa ku mahadabo sidii loo wada allay tegi almuhim waa inaad daliil caqli ah aada daliishato ilaahay subxana wa taala qudradiisoo kale kuma sugta aayad qur-aan aayad qur-aan iyo xadiid iyo ijmac muslimiin kuma sugi kartid fii xaqi binisbati lilmulxidiin iyo dadkaan diinka aaminsanayn baan ka hadlayna laakiin ilaahay inuu qaadir yahay oo qudra leeyahay waxaa uday alkhalaa'iq axad aan lahayn miyaa shaygan samayn kara haddaad tiraado wiil yar oo xalay dhashay baa miiskan sameeyey waad igu qoslaysaa leanna waxaad ogtahay inu qudradu muntafiya canu ay ka tahay kugu badan mataalibtu qayb waxaa weeye waxaan adilo caqli ahayn looma daliishan karo haddii kale fasaad kalaa ka dhalan qaybna waxaan daliil naqli ahayn looma daliishan karo adaliil naqli kal mataalib alghaybiya haybiyaadka aakhara inay jirto matalan oo xisaab khaasa jirto oo muminiintu janno noocaasa la geyn gaalada qaabkaa loo cadaabi munkar iyo nakiir jiraan su-aalo qabri caalam albarsa qaybiyaadkaas daliil caqliga ka shaqayn kara wadaadaha ku daya oo geliya laakiin waxaa loo qaybiyaadkii hawlaha noocaas waxaa loo ictimaadaa aladila alnaqliya leannu caqligu meeshaa ma gacantooleyn karo majaalkiisi ma ah awood bashari ah ilaahayna geli abuuray maxduuda ah xuduud bay leedahay qad jacala lahu likulli shayin qadra caqligu awoodiisa wax kaba hadaad saarto waad baabi aafadu ah, halkaas ka timaada meel uusan ka hadli karin baa jira haddaa tahay caqligu waxaa wey waa kiya ingiriis fara badana wey meel waa inuu galo farta geliyo waad fashilmaysa marka xuduuddaasi ma geli karo waxaa ka mid ah alxawaadis taariikhiya dhacdooyinka taariikhiga dhacay caqligu muxuu ka sheegi karaa nabi baa soo baxay nabi nuux le ilaahay soo diray umad buu u tagay intaasuon u yeehaye way beeniyeen waa la rogay caqli miyuu ogaan karaa magaaladeeda baqhdaad baa dhib ka dhacay boqol sano ka hor shan sano ka hor tataar nimal waa soo duray lix boqol kontan iyo lixna baabashay malaayiin muslimiina xawaadi taarikhiya la caqli kama sheegi wuxuu wax qaban karaa naqli markuu helo caqligu naqlibu helay dhacdadii buu arkay markaasuu taxaylan waa furfuul buu akriyay yaqra manquulkii naqli buu furfurinka fahmi karaa waa aalla waxay hesho furfurta laakiin hawl aan jirin xaggana aysan u haysanin sanad ma furfuri karto almuhim alxawaadid ataariikhiya alkhaaliya can اnaqli baan ujeedaa iyo maxaan ku dhahda haybiyaadka maxsharka iyo wixii la halmaanaya bacfiga hawlaha inta badan waxaa weeyaan caqligu mataalibta noocaasa waxaa ku yimid maaalib idu xaajata loo adeegsado alcalu wanaqlu alcaqlu wاnnaqlu ilahay inuu raxiim yahay caqlina waan ku sugi karaa naqlina waan ku sugi karaa ilahay inuu raxiim yahay caqligaa tusay waa asaga muminiinta u gargaara ee ambiyada badbaadiya ee gaala cadaaba wa hada min raxmat اllah roobkay nicmada sumada arag caafimaadkaiyo barwaaqada sumada arag ilaahay khalaa'iqdiisa masnuucaadka raxmadda dhex taalla iyo aaaarta ka muuqatay fandur ilaa aahaari raxmat illaah idan makhluuqaadka aharu raxmat illaahi calayha baad waxu daliishanaysaa lihubuuti sifati araxmati lilahi suba waa daliil caqli ah haddii loo baahdana waxaad leedahay alraaximuuna yarxamhum raxmaan bismi illaahi araxmaan araxiim aayadii baa daldali axaadiistii idan xikmada ilaahay ilahay inuu xakiim yahay oo falsan yahay waxaa ku tusahaya alcaqlu wاlnaqlu matmise maaha ilaahay inuu adab iyo sakad leeyahay alcaqlu wاlnaql intiqaamkaa kutusahaya inuu ilahay gaalada ka argoosto qaatiluuhum yucadibhum اllahu biaydiikum wayukhzihim hawlahan ha kutusi falamaa asafuuna intaqamna naqliga weeye iyo aadiladii fara badnaydee ku timid idan annaga eh, eh, waxaan ujeedaa cafwan eh, wadaadihii ashaacirada ahaa iyo mucsilana way diideen hawshaas oo sifaadkay diideen ee khabariga ahaabay ka mid yihiin raggoodi danbaan ka hadlay wixii ka dambaysa bacd aljawayni ama ragga hore ee ashaacirada ahaa sifaat alkhabariga kulligii isugu jireen kulligeen ibnu fawrad baa kamid a alistaad ibnu fawrad baa kamid a waxaa kamid a baqilaani baa kamid a cabdullahi bn cali mujaahid baa kamid ragga hore mutaqadimiinta ahay abulxasan ashcari ardadiisa ah ama ardada ardadoodii ahaa kulli wuu isugu jira tactiilkan u dhowaaday muctazilo waxaa bilaabay juwayni ayaa bilaabay si kastaba noqotee waxaa weyaan maxaanku yihi soo gaab almaaalib aw iddacaawa adilada lagu sugahay binisbati marka la firiyo ila waxay noqota saddex qaybood ma ma yuhbatu biاlnaqli wma yuhbatu biاlcaqli wma yuhbatu bihima way fahanteen baan u male intaas waa muqadimo idaa anfici marka matniga aan dareeriyo بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد بن مصطفى بن khayr الرومي أبوالkhayر cساam الدين رaحimه الله taعaaلى oo culammadii qarniga tobnaad ahaa saad hore tarjama kusoo aragteen wuxuu yihi أxmedku allahuma alla adaan kugu mahadinaya yaa mujiiba kuli saa'ilin allihii ajiibaya kuli saa'il kuli daacin axad walba barya waa hadduu la yimaado shuruudii ducada sheekhu wuu ilaaqay laakiin wuxuu u tala saaranhayaa fahamka diineed eed ad u fahamsantahay hawsha ayada ah ujiiba kulli saa'il saa'il walba ilaahay wuu aqbalaa daaci walba su-aashiisa rabbi waa aqbalaa waa hadduu la yimaado shuruudi dacwada u la yimaad ikhlaas baa ka mid a shuruud ducaa baan ujeeda cafun waa taqaanaan hadde shuruud ducaa ikhlaas baa ka mid a in malbaskaada iyo ma'kalkaada iyo xumigaada uu nadiif yahay baa ka mid a in nabiga lagu saliyaa ka mid a aadaab bay leedahay ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala markay laakiin aadaabtaa la shardiyayo waxay culamada qaarkood leeyihiin waa cinda cadam daruura laakiin markuu ruuxu muar yahay u hanqaarme sidaa yidhaah ilahay inuu ka aqbalay u badanta iyadoo soon shuruuddiba soo marin waxay dhahen shuruudda waxaa markaa u dhacday addoonku markuu xaalad daruura uu gaadho waxaa qalbigiisa ka baxaya wax walboon ilahay aan ka ahay marka wuxuu noqonayaa mukhlis buu noqon ra'san calaa caql culayskan badanee yimid oo dhan baa fa idaa rakibuu filfulki dacawlahurslahudi daruuradan iyo daraalkana wuxuu keenay shuruudii ducadoo dhan isagaaba oofiyay leeyihiin saasay baashu ku imanaysa ayib iyadoo ilaahay shuruudana aan la oo aqbalayna waa la haya ibliis laga aqbalay ducada laga aqbalay wahabiduaabay ku rafaadeeno ducada waxay u qaateen inay tahay baabule alcibaada ay gasho qur-aankuna wuxuu wamaa ducaau lkaafiriin ilaa fii dalaal ibliisna waa abulkafarati ducadiina waa laga aqbalee tabdheh warka waad baan u malay wadaadduhu waxay leeyihiin qubuulu dacwa culimmada muxaqiqiinta waxay leeyihin dacwa baryadoo lagaa aqbalo cafwan qubuulu ducaa baryadoo lagaa aqbalo waxay waxay hoos tagtaa marka laga fiiriyo xagga alleh masalatu alkhalqi takhliiq waalqudra waalraasiqiya waltadbiir masale hoos tagto weeye awoodda rabbi iyo rububiyada ee ma hoos tagto towxiid hee alcibaada waaluluhiya addoonkaa wuxuu laga rabaa asagu inuu baryada ilaahay keligii la aado laakiin xagga ijaabatu ducaai iyo dacwadii iyo baryadoo lagaa aqbala xagga rabbi marka laga eego ilaahay naxariista guud bay ku xidhantahay siduu ilahay ugu naxariista gaal iyo islaamka xagga roobka iyo irsaaqada iyo caafimaadka iyo maalka iyo owlaadda ayuu xaggana ducada oga aqbalaya dhankaasaa laga fiirin ducada sidaa darteed nabig wuxuu ihi eh, madluumku ducadiisu waa mustajaab walow kaana faajiran wa fi riwaaya walow kaana kaafira almihim marka yaa mujiba kulliisa inaad tiraa shuruudii baa qadaran inaad baabulidiraar uu sheekhu milicsanay aad tidhaahda labadu waa kuu banaantay wa usalli waxaan ammaanahaya calaa nabiyik ammaan baa ugu roon muran badan baa ku jira laakiin abulcaliya atarkiisi baa ugu roon salaatullahi calaa rasuuli wa tanaahu fi lmalaaika wa cinda almalaaika wa usalli waxaan ammaanay ammaantaa ku wanaagsan calaa nabiyika nabiga ilahay ruxuu ammaanaya de waa ruux barakaysan khayrba dhimano wa usalli calaa nabiyika nabigaadaan ammaanaya almabcuudi la diray biaqwa dalaa'ili adilla midka u xoog badnaa soo diro oo qur-aanka kariimka daliil ka xoog waa mucjiza baaqiya nin walba u helay ninka nabiga la joogay iyo ninka ilaa qiyaami saaca iman doona waa arkahaya ama xujajka kale ambiyada la siiyey mucjizaad kale ambiyada kale la siiyey mucjizo waxay ahaayeen waqti ah ama aani oo xaali oo markaa ummadda aragtay uun ay ku anfici ama ay dheebsan ama ummad ninkii looga sii waramay bitawaatur ama alqur'aan isagu waa mucjiza qaa'ima oo mar walba ilaahay cilmi cusub ummadda oga furay ijaaz cusub wa calaa aalihi nabi maxamed aalkiisi baabu ducaa hadii la yahada waa ina dharan waa kullu man ittabaca wa aamana bihi baabu ducaa marka la joogo baabu zakawaad waa gooni aalkiisana ammaanta ha ahaatay waa asxaabi asxaabtiisa allaha gaadhsiiyo sheikhu salaamtii buu ka tagay waa masala muran ku jiro fiqiya wadaada dhehen lama kala reebi kara salliga iyo ammaanta salaanta iyo saliga lama kala reebi karo d waa la kala reebi karaa md waa karaaho waada waxay yidhaahdeen aalka iyo saliga iyo salaanta lama kala ree in la kala reeba waa bidco meelo badan baa aduu lagu dhufta waxaa wanaagsan haddii aad salli u qasado inaad nabi maxamed iyo aalka horta aadan kala reebin saxaabada ha i dambaysee mas'alada salliga iyo salaanta waa in la jamciya daliil ma xoog badan in shardi laga dhigo ama waa xaaraan la yidhaahdo ama waa karaaho in la ifraadiya salaada ama la ifraadiya salaanta daliil xoog badan lanna waa xukmu sharci yaxtaaj ilaa daliil ma tahay mise maaha marka daliil cadoo sugahaya hawshaan ma jiro amaa inaan salliga nabiga sala allahu calayh waali wasalam iyo rasuulka iyo aalka aan la kala reebin salli nabi maxamed soo arooray oo aalka laga reebay ma sugno dhowr siqaa la sheegay oo aalku ka maqan yaha dacfi baa lagu sheegay siiqa soo aroray fi salaati cala annabiy ee saxiixada ah almashhuura almutawaatira waxaa weeye maca alaal marka inaan wadaadkii la yihahdo maxamed ismaaciil amiir asancaani kitaabkiisa minxat lhafaar calaa xaashiya daw-i nahar wuxuu leey waa bidco waxaan leeyahay reer bani umayana bilaabay iyaaka faxdar buu leeyahy si kasta noqoto waxaa wey u-aalka nabiga haka reebi <clears throat> almutawasiliina ku tawasulay ilahay ugu dhowaanayay almutaqaribiin ay ka dhigan tahay ilaahay ugu dhowaanayay biaclami lwasaa'ili wasaail midda u weyn yani wax rabbi loogu dhawaa midda u weyn loogu dhowaanayo biaclam alwasaa'ili wadaadku sheekh abulkhayr islaamudiin risaalada asagaa sharixiisa wuxuu ku sheegay aclam alwasaa'il nabiga oga jeedo annagu maadaama aan wahaabiya nahon tawasul bidawaat aanan waxaan idhi waxaa weeye biacdam alwasaa'il biliimaani wاlcamal الsaalix warkana waad fahanteen baan u malinaya almutawasiliina almutaqaribiina ilى اllah biacdami اlwasaa'ili biacdami اlqurubaati wax rabbi loogu dhowaado waxaa ugu weyn nebi maxamed qaabkaas wadaadka asoo dhigay sharaxiisa risaaladan qaybta muxaqaqa iyo qaybta mxuu ahay mashruuxaana saasuu idinku soo guuriyaan maynaya inaad fiirsan waa ila tahay laakiin waxaa wanaagsan si khilaafkaba looga baxo meel mujmaca aan dhahno biacdam rusal waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah wabtaguu ilayhi اlwasiila marka wasiiladaasi waa alqurba ilى اllahi subxana wa taala bilcamal الصaalix wاliimaan الsaadiq in lagu fasirana waa dhib malaha adiga tawasulka anagu cidna kuma tagfirna waa bidcan dhahnaa wadaadihii suufiyada markay u cunan weye tawasulka inaan ka waxay dhaheen waxay qabaan ninkii nabiga ku tawasula bijaahi wa bidaati inuu gaal yahay wahaabi waxaa qaba ma jiro laa qadiiman walaa xadiian wahaabi warkaa qaba ma jiro waa bidciya ma ahaan isku haynaa mooyeen waa kufri weli maanan gaadhsiinin baasha marka badbadintaa laga daay almuhim maa jaraa intay socoto albaxdu doodu bayn almujiibi kii jawaabahaya iyo wasaa'ili kii bushinahaya salaadaa iyo salligaas buu nabi maxamed iyo aalkiisa allaha inta ay doodi taagan tahay marka la soo gaabiyo warku aad faadeen baan u madawati aad dhihi jirteen ma masdariya taad dhihi jirteen wy muddata jaryaani اlbaxثi bayna اlmucallili wالsaa'il bayna اlmujiibi wاlmuctarid saasay u jeedaa waana taqyiid hayr maqsuud ah carabtu waxay leedahay inay wax qaydo toddobaatan kor hadaad ila hadasho kaa dhegaysan mayaad leedahay maqsuudkaadu ma aha aduu toddobaatan ka badiyo inaad ka dhegaysa ee waxaa weeye weligaabaanan kaa dhegaysanayn marka waa taqyiid ayr maqsuud wlmuraad ilaaq nabi maxamed iyo ayaalkiisa sal iyo salaam allaha gaadhsiiya intay doonta ilah iu doono wey macnu saas ujeeda ma jara intuu socdo albaxu ay almubaaxaatu wاlmunaadara bayna almujiibi wاsaa'ili mujiibka asmaa badan buu leeyahay mar mudaci baa la yidhaahdaa mar mujiib baa le wadanayno mar waxaa la odhan mucallil mar waxaa la odhan mustadil intuba waa la yihahdaa mustadil iyo mujiib iyo mxuu aha mucallil maxaa inaga maqan muddaci intaasu magac buu qaataa saa'ilku markaasu wuu dhab yaryahayo maanic iyo muctarid iyo saa'il saddexdaa magac inuusan ka badnayn baa mare wuxuu uri sheekhu fahaadihi wabacdu intaa kadib bacd asalaati cala nabiy walaali wa saxbihi fahaadihi tani risaalatun risaalo wey waa waraaq waa dhambaal lahastuha aan ka soo ururiyey min kutub اlbaxi wاlmada wey oo ku saabsan fii cilmi اlaadaab saasuu sheekh u jeedaa talkhiisku waa inaad shay alla subx khulaasadiisa iyo dhuuxiisa iyo lubigiisa lahastuha min atalkhiis ayb aan soo soo urushay bu ama aan soo soocay xaggeen ka soo min kutubi cilmi munaadar buu ujeeda hadda halkaas ku keenay meel kale kama keenin waxayna ku saaban oo ku saabsan almutacaliqa fi cilmi اlaadaab aadaab اlbaxi wاlmunaadara mujtaniban xaala aan ka dheeraanayo can طarafay aliqtisaadi dhexdhexaysiga labadiisa dacal laba dhexdhexaysigu laba daraf buu leeyahay ayib taqsiir iyo iyo ifraad waxaad dhihi jirteen wey ayib oo ah alkhlaali wاlطnaab in laga soko dhaco ujeedadii iyo in warkii laga badsho ujeedaa marka iijaazku sheekh hadda raba waan soo gaabi waa maxay waa inaad hadal kooban oo macnihiisa aan ka badnayn kana gaadhnay waa inaad la timaada alfaad aan ka badnayn can ilmacna xaggana aan ka gaasirayn ikhlaalku waa maxay waa in lafdiga macnuhu macnuhu guda ballaanaado lafdigan lafdig waa lag alfaadu waxaa lagu ta in lagu guto ujeedooyinka maskaxdaada iyo qalbeeda ku jira aad ku lafdiga marka uusan lafdi cabiri kara ujeedado dhammaystiran waa maxay ikhlaal baa galay ikhlaal haddii alfaadu ay ka badato macaanidii biduuni xaajana waa maay inaab baa galay iyo tadwiil hayru maxmuud marka wuxuu yihi marka aliqtisaad waa maxay waa ta'diyat اlmacnaa bilafdin yusaawihi macnihii inaad ku gudato lafdi u dhigmo oo le lafdi ka badan waa inaab lafdi ka soko dhacahaya waa maxay ikhlaal weeye wallaha subxaanaه wa tacaala keligii taqdiim lmacmuuli maxaad dhihi jirtee cala alcaamil wuxuu faaidaya iqtisaad ama xasri ama qasri waxaad dhihi jirtee ilaahay keliga un baan asal weydiisan an yanfaca inuu ku anfaco bihaa risaalada macaashira dunlaabi ardada kulankeeda arda meel walbay joogto jamcu macsharin wahiy aljamaca wamaa tawfiiqi waafajintaydu ma ahaanin khayrka la i waafajiyo wanaagga waxaan doonayo ila billah ila bimacuunat illah ilaahay kaalmadii un baan khayrka iyo wanaagga ku asiibaa calayhi cala allahi laa calaa hayrihi yaan tawakalhu taa saartay wailayhi il allahi laa ilaa hayri alma'aabu noqodkuna ilahay xaggiisu ahaaday sheekhu wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa ana almunaadarata doodu munaadaru hadda tacriifinaya sheekhu wuxuuna u tacriifinayaa maka cilminbaa waa tii khaaska ayd ee ah doodii caadiga ahay muxaawarida waa tacriifinaya iclam waxaad ogaataa hiya waxaa w annadaru in la fiiriyo fi nisbati bayna shayayn annadaru in la eego wey wax la eego bilbasira nadarku waa marka warka soo gaabino annadar tacaariif badan baa la geliyaa laakiin tacriifka u fiican waxaa waa tajriid اlqalbi can اlghafalaat annadar tajriid اlqalbi can اlghafalaat qalbiga iyo maskaxdaada iyo maankaada iyo garaadkaada inaad ka dhartirto hilmaanka iyo maqnaanshaha aada maqan tahay waa tajriid اlqalbi can اlghafalaat marka loo soo dego ka musطalaxaan tacriifkii ahaana sheekha kuu tacriif wuxuu ihi waa hiy الnadaru biاlbasira annadaru waa alfikr اlmuؤadi ilى maطluubin nadariyin ama maطluubin mxuu ahaay daniyin aw cilmiyin kii la ohan jiray hiy nadar waa in la fiiriyo bilbasirati basira lagu eego min aljaanibayn nadarku ka ahanay min aljaanibayn maxaa la eegahayaa fi الnisbati xukumka la fiiriyo ama aanada la fiiriyo udhaxaysa bayna shay-ayn waxaanu eegaynaa annadaru fi nisbati saas kugu xidhan tahay almarka basiiradu baawl isticaana ku jirtaad moodaaye waa aaladii la kaalmaysanay aaladii la istikhdaamayo wey waa annadaru fiirin la fiiriyo ila nisba anisba bayn alkhabri walmubtada maa u taqaani waxa nisbada laguu sheegi waa maay waxay ku le waa anisba bayn almaxmuuli walmawduuc waa warkii manaadiqada iyo nadari mxuu ahaa asxaabu lmunaadara markaad joogto baabul ajruum waa maxay waa khabari mutl waxa udhexeeya zaydun qaa'imun zayd waa maxay waxaan leenahay waa mawduuci wey mawduuci qaa'imunna waa maxmuul ila isagaa la qaadahaya qiyaamka yaa qaadahay waan saaraynaa zayd marka haddaad maqasho maxmuul iyo mawduuc waa mubtadiya khabar ficil iyo faacil ficil iyo naa'ibun faacil waxaad dhihi jirteen way ama jumla alismiya waljumla u taqaaneen alficiliya qolyaha balaaqiyiintan odhan jireen alisnaad alkhabari alisnaad alkhabari aw ilmusnad almusnad ilayh warkaa un baa lagu bedelahay waalidkii reer koonfureed wuxuu yidhi haddaad laxox maqasho ha la yaaba waa canjeera loo jeedaa buuri danta hargeysa tagtay iyo qalba wixii jibjibo laxoox keena ay ku yidhaahdaan laxooxda wax kale hamado canjeere le waayo buuri marka hadda haddaad maqasho mawduuciyo maxmuul wax kale ha u qaadani waa maxay waa mabdiya khabar ficli faacil aw lisnaad alkhabari ayib marka intaan bay u jeeda hadda markaan zayd fiirino ka xaddihi ow ka daatihi waa shaksi magacaa leh qiyaamkuna waa macno taagan qaa'im baan fahmaynaa horta zaydna waan fahmaynaa haddana waa isu tirinayna zayd baa taagan baa soo baxa istaag iyo zayd waa laba shay mata mise ma ah mawduuc isu aanee maxaa ka soo baxay inuu zayd taagan yahay warka inta waxa la raba intaa un wey marka waxaan eegaynaa oy labada jaaniboo eh, muxuu ahaa mujiibkii iyo mustadilkii muxuu ahaa saa'ilkii ama mucallil iyo saa'il marka la maraya baab alcilmi walmunadara baab almunaadara eh, waxaa wanaagsan in laga cabiro eh, mucallil iyo saa'il marka la joogo faniga usuululfiqiga la joogo iyo abxaabta ku saabsanna waxaa laga cabiraa mujiib mustadil iyo muctarid cafwan mustadil iyo muctarid baayaa la jooga yaa yaa laga cabira inta badan waa waxyaabaha u badan wey almustadil wlmuctarid jadalka usuuliga ah ama khilaafiga fiqiga ah markaad baabulmunaadara joogtana waxaa inta badan laga cabiraa almucalil oo mujiibkii mustadilka ah iyo wasaa'il oo muctaridka ah marka baabfatwa wlsla caamiyi wadaada lama lahayan mujiibi saail baa laga cabira waa ninka khayrdoonka ee waxweydiinaya wadaadka mujiibkuna waa ninka jawaabay lakiin sheekhu dhib male waa wuxuu ka cabira asagoo almujiib wsaail munaadar waxaa weeye bui annadaru firin la firo bilbasiirati basiiradu waa alquwa almudrika alcaqliya waa awoodda caqliga ee mxuu ahaay culumta macquulaadka almacaani macquula haleesha indhuhu waa quwa waxaa ku jirta basariya oo maxsuusaadka iyo mar'iyaadka lagu arkaabay dheheen laakiin macaanida caqliga ah waxaa lagu haleelaa awood qalbiga ku jirta ma awood maskaxa ku jirta lagu haleela mase caqliga ee qalbiga waa sida raajic waxaa weeye awoodda mudrikada waa qalbiga maskaxda iyo dimaaquna way tandiimisaa agaasima wey way kalkaalisaa waxba isku haajisa wax imanaya iyo wuxuu sii daynaya qalbigu ayay nidaamisaa way kala hagtaa taraafik taagan weeye meel wada ah iyadu maskaxda awaamirtu laakiin waxay ka iman ama aqbali ee qalbiga idan tacriifkan waa tacriifu lmunaadara ka munaadara laa ka cilmin wa fanin mustaqil warkaa inaad fahanteen bel iyo nadaru bilbasiirati min aljaanibayn labada dhinac xaggooda ka ahaatay nadarkaasu min aljaanibayn yani mujiibkii iyo saailkii mucallilkii iyo muxuu ahay saailkii fi nisbati aana la fiiriyo bayna shayayn bayna alkhabri wاlmubtada bayna almawduuci wlmaxmud udhaxaysa ihbaatan aw nafyan baa loo jeedaa waxaa ma sugaynaa nisbadaasi istaaga zayd ma sugaynaa mise waan anfinaynaa saa maxaa loo yeelayaa idhaaran lisawaab maxay aniga iyo adugu aan u firanaynaa nisbada bayna shayayn inagoo adeegsanayna alquwa mxuu ahay albasiriya idhaaran lisawaab waa ixtiraaz saddex shay buu ka ixtiraazahaya shayga koobaad waa almukaabara iyo almujaadala iyo almukhaasama wadaaduhu saasay yidhaahdaa markay meelahan marahayaan haddaan u doodna aniga adugu in xaqu inoo caddaado markuu caddaadana aynu raacno taa waxaa lea munaadara bayna shaksayn ayb haddii laakiin aan u doodno oon kuula doodahayo inaan ku ilzaamiyo madhab waxna kaa dhaadhac on kugu inaad qaadato biqadi nadari inuu xaq yahay iyo inuusan ahayn midduun ha aade marka waxaa la yihahdaa bay dheheen la yihahdaa bay dhaheen mujaadalo mujaadala la yihahdaa waa inaan u doodno liilzaami اlkhasmi madhabkiisa in adugu madhabkaada sugato kaana aad laasimid inuu kugu waafaqo kugu raaco keliya haddaad u doodayno waxaa weeye mujaadala la yidhaahdaa haddaad u doodo inaad fadliga iyo aqoonta alle iyo awoodda rabbi ku keliya iyo meeshaad gaadhsiinta inaad bale kaa dhacday oo nin wiil bala a tahay asaguna jaahil dhagawaawan yahay aad dabiin uu yahay dabshid ah, ah loo doodana waxaa layihahdaa mukaabaro haddii muran macnadaro on daliil lahayn warku yahayna mukhaasama la mukhaasamo iyo mukaabaro iyo mujaadalo kolba waxay u laabanaysaa iyo munaadaro kolba saddex qasadka u lamidna daliilku u laabanaya haddaan u doodno liidhaari sawaab fahiya munaadaratu haddaan u doodno liilzaami اlkhasmi ra'yan mucayanan waxaa la yihahdaa mujaadalo haddaan u doodno liidhaari اlfadli wاlcilmi mxuu ahaa tacaali cala اlhayrna waxaan leenahay mukaabaro haddii af iyo labadan sida aan iska marno biduuni dalaa'il wa baraahinna waxaa lahahdaa mukhaasama dooda caamada weyahad hal saaca bay dhaha geesaas ku dhig wax daliila sheegi maayaan war anaa ku idhi ad maad ad maxaad ahayd ad maxaad ahayd ad maxaad ahayd lagu kala tegay marka dooda aana daliil ahayn mukhaasama lahahdaa wixii inta kalena mukaabariya mujaadala iyo munaadaro marka sheekhu taasuu ka ixtiraas lidhaari sawaabkaas marka ixtiraas waxaa ku jira nadaro sawaabka wuxuu noqon karaa asawaab fi lwaaqic aw isaawa fi lictiqaad labada weliga ha u qaadanin munaadaro walba inay sawaab keeni ha u qaadanin ee annaga qasadkeenni baa ilah naga ajirsiinaya adna waxaa u doodaysaa in xaqu kuu caddaado anna waxaan u dood inaan caddeeyo laakiin xaqaasi qad yakuunu alxaq fi lwaaqic waqad yakuunu alxaq fi lictiqaad saaan u aaminsanahay xaqu inuu yahay aduna aaminsata xaqu inuu yahay mise sida xaqiiqada jirta ah xaqiiqa jirta inaan gafnaa laga yaaba adna adaan asiibin adna aanan asiibin xaqii laakiin qasadkii aan sababdoonka ahayn baa ilahay naga marka taa la yidhaahdo inay kala duwanaan baa laga yaabaa laba ninoo doodaya midna inuu idhaaru sabab ujeeda laga midna ujeedo mukaabaro mid waxaa laga yaaba inuu ujeedo mukaabaro midna u munaadaro ujeedo mid inuu mujaadalo raba midna u mukaabaro rabo yani ku xidhan tahay kolba iyo qasadkiisa marka ujeedadaasaan loo dejiyo wey ah, ma aha nin walba cadkiisa hagoosta hawshu base ma aha sheekhu muxuu wuxuu ku tacriifiyey almunaadara min xayu muxaawarada iyo dhacdadii buu ku tacriifiyey wuxuu uhi walikulli mid walba meel jaanibe labada dhinaca ah. wadaa'ifu kaalimuu leeyahay jamcu wadiifa waa kaalin iyo waxaa wey xubin buu leeyahay xubin buu nin walba leeyahay walilmunaadarati dooduna waxa u ahday aadaabun anshiya usluub iyo dhaqan idan wadaadku wuxuu ku yidhi marka nin walba wadiifuu leeyahay iyaduna aadaab bay leedahay wadaaiftu wuu ka hormari doonaa wuxuuna wuxuuna dambaysan aadaabti waxaa fiicnayd ardaygu inuu suu marka horeba isagoo edabtii akhlaaq loo soo sharxay oo dareen qaba in wadaaifta loo sheego hadda laakiin muranka bis intuu barto inuu aadaabta ka tagaa laga yaabaa marka siduu sheekhu yiri baan ku soconaynaa aadaabtu aadaab badan weeye qaybtu sheekhu sheegayna waa sharxi doonaa wixii kalena waan ku dari doonaa horta intaan sidiisa aan ku wadno gabagabo marka waxaynu haynaa arkaanulmunaadara kuu soo baxday marka arkaanulmunaadara waxay noqotay saa'il iyo mujiib ama mujiib iyo saa'il ama mucallil iyo saa'il waa ruknaani lilmunaadara laba shaksi iyo ka badan qasab ma inaan laba noqon koox dhanoo afartana iyo afartan kalea doodi karta laba daf laba jaanib baa wada doodi kara almuhim laba dhinacoo dooda waa in la helo nin mujiib la yidhaahda iyo saa'il waa in la helo ama mucalli iyo saa'il waa in la helo wixii laga doodi lahaa almawduuc aladi tajri fiihi lmunaadara ama maxalu nisaaci wataamiso maaha wixii aynu ka doodayna haddaan waxaan ka dood ayna haynin maxaan ku dhammaanaynaa saddexdaa rug labadaa rugni baa waa asaas ah almutanaadirayn aw ilmutanaadiraان iyo mowduuc اlmunaadara ayb mowduuc munaadara marka waxaa kugu jira xogow yar baa ku jiro doodu halkay gashaa xaggaysan gelin doodu saddex meelood ma gasho saddex dood saddex arrimood faahfaahin baa iska iman doontee dad arkaanta ogaatay mawduucii ay doodu meeshay gelaysay ka shaqaynaysay waxaad ku dari keliya amaakin laa tajri fiihi lmunaadara shay anugu aan ogolahay adna ad ogoshahay lagama doodo almusallamaat cinda almutakhaasimayn dood ma gasho ilaahay jiridiisa haddaan adna ogolay adna ogasho maxaan oga doodaynaa sifada kalen isku hayn aan ka niqaashin shaygaa musallamka ama badiihi daruuri ha noqdo ama nadari ha noqdo danni ah kala qaad ma laha hadduu marba musallam yahay bayna aljaanibayn dood maxay u fi maxali الniزaac laa fi amaakin الtasliim waa in isbaana ila tahay waxayn kaloon doodu gelin oon la ogayn in la geliyo albadihiyaat aljaliya badihiyaat culumta iyo macluumaadka iyo maطaalibta ruux walba u garanayo ee nadar iyo istidlaal iyo iktisaab iyo fikr aan u baahnayn cirku inaga koray ma dood baa geli karta badiyahaad jeli a wey cirku inaga koreey haddaan dhaho nagama koreeya igala niqaash ka waran maabadan badiyaadka jeliga dhulkii inuu ku taagano naga hooseeyo aan ka niqaashno inoo qabo dood ina ballami saacadee haye masaa'il baad noqon mise mujiib dowrkeed qaadaan inoo kala dhig ma soconaysaa maya idan badiyaadka jeligana doodu ma gasho idan musalamaadka ma gasho badiihiyaadkana ma gasho badiihiyaadkaasi ilaa toddoba la gaadhsiiyaa awaliyaad iyo fiطriyaad iyo xisiyaad iyo mxaa mujarabaad xadsiyaad alaab waa la wadaa oo mutawaatiraad idan lix ilaa todoba lagu qiyaasa haddana lix ka dhig haddana waxay ka dhigaan toddoba waanu sharxi doonaa mar ka gaana insha allahu tacaala idan taasna maga shayga macluumka ah ee bini aadamku ama ay wadaagaan mushtaraga ah ee banaanka yaal ee laba hal inuu laba niskeedu yahay hal laba niskeed inuu yahay cirku naga koo qoraxdu ay mufriqa tahay waxyaabaha noocaasoo kale ilaahay inuu jiro waa daruuri cinda bacd ahli cilmi waana sida raajixa ah laakiin dad baa doodgeliya dhib mala waxaysoo kaleoo doodugelin mufradaadka soo laguma soo dhihin munaadaradu waa annadar bilbasiir ay bilquwa eh, almudrika lagu fiiriyo min aljaanib laba dhinacna ay fiiradu ka timaado maxaan fiirinaynaa fi nisbat mari shay-ay idan mufradaadku ma gasho doodu zaydun do lagama doodi dood ma gasho shayga mufradka ah dood ma geli karto waa in meeshu xugum yaal axkaamta tasdiiqiga ah ee nafyi iijaab salbigaa ayuu waxgalaa nafyi iijaab wuxuun wuu jiraa iyo ma jiro waxaan waa saas iyo ma ahabe doodu gasha laakiin mufrad tacriif baa gala bimacnaa ama in lafdigaasi mufradka lafdiga lagu sharxo mid asaga ka daahirsan ayib ruuxa macaniisa la fahansiiyo macnihiisa in la caddeeyaa ya yaan baa loo baahaya laakiin dood iyo nisaac nisbe iyo xukm nisbe hunaa waa alxukm xukun aad aaminsan tahay iyo waxaad rumaysan tahay bay doodu gashay mufradaadka ma gasho doodu waxay sokolo geyn shayga murakabkee maca mufrad qaba murakabkii idaafi ah kitaab ullah doodgeli mayso hulaamu zaydin doodgeli mayso waa kalmufrad ayib laakiin markaa tira hada ulaam yurid waa ka doodi karaa ila maxay isu bedesha hawshii mubtadihi khabari dhahaad ama mawduuciyo ayib almuhim ma gasha mufradaadka iyo murakabka idaafiga waxay kaloos aysa geleen murakabka taqyiidiga u taqaanaan sifada iyo mawsuufka arajul saadiq oo kale iyo ayib sida asalka ma gasho gabagabadu musalamaadkana ma gasho bayna shakhsayn mutanaadirayn badiihiyaadka macluumada bayna shaksayn bidaruurati wa awaail اcaqli ma gasho iyaduna mufradaadkana ma gasho wixii fii maca mufrad qabana ma gasho waa asalkii laakiin waxyaabaa fii maca mufrad qaba iyo waxay ku geli kartaa jaanib bay kasoo geli kartaa oo marka tacaariifta la marayo iyo xuduud kale waxaan ku ihi waa maxay waxaa tir waa xayawaan naaiq xayawaan naaiq waa tacriif tacriifkaasi marka inuu xuduudii shuruuddii xadka uu jaamic yahay baa doodu ka iman gabagabadu doodu waxay gashaa annisba alkhabariya warkaan soo gabagabeeyey alxukm alkhabari xukunka inshaaigana ma gasha iyaduna qolka igu dambeeya aan kugu gabagabeeyey almusalamaat ma gasho albadiihiyaat almufradaat wamaa fii macna mufradi ma gasho aljumla inshaaiyana ma gasho labadaba ma ahayn uktub hada haddaan ku dhamo dood baa ka bilaaban karta inaad diidaad leedahay inaad yeesho laakiin dood kama furo qum iyo uqcud iyo mxuha istamic iyo idhab ila lmasjid dood geli mayso lawa awaamir laa tafcal iyo ifcal jumalka inshaa'iga ana dood ma gasho waxay gashaa xugum aan gaadhay anisma alkhabariya warka go-aan iyo doodu ka bilaabata wuu yahaye ma ahan hawshu laakiin waxaa yee yeeli maayaa ku filan ayib warka inaad fahanteen baan umalay waa usuusha guud laakiin faahfaahin baa iman doonta inahaasaa u muhiimsan mufradaadka wamaa fii macna mufrad musalamaadka iyo badihiyaat aljaliya iyo aljumal alinshaaiya ayib wuxuu ihi sheikhu wa amaa wadiifatu saa'il watiga ga dhaca miya maya intan yarta aan mise wadiifadaan istaagaa adaa bilahi towfiiq day asilo jirto darsiga berri ah insha allahu tacaala an shan xalqaan ugu talagalay cashirka insha allah marka maanta warku waa badnaa lakiin berri waan ka haynayna insha allahu tacaala barak la